bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى اlmabcuuثi raxmaة للعaalamiin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiirا ilى ywm الdiin su-aalaha in sha allahu dersiga dambaynu ka dhigan doonaa waktiga ay naga dhacay marka maalinta dambe waxaa ku talagelaysaan biidn اllahi taعaalى so waa berri waa berri soo maa ilahayna gaadhsi su-aalo badan insha allah u diyaar garooba biidn illahi tacaala laqmada cashirka iyo su-aalaha kale ee ka iman karaba waxaa weli aynu ku guda jirnaa ghaswatu uxud duulaankii iyo dagaalkii la magac baxay ghaswatu uxud qaala almualifu raximah اllah addarsu alxaadi cashar darsiga koob iyo tobnaad alqatla waxa uu ku saabsan yahay oo uu ka warramayaa dadkii ku dhintay dagaalkii ghaswata uxud wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa lagaga dilay fii uxudin dagaalkii uxud dhexdiisa aktharu min sabciina toddobaatan saxaabi in ka badan wa min almushrikiina gaalada xaggoodana waxaa ka dhintay oo laga dilay halaaatun wa cishruun saddex iyo labaatan nin waqad mahalat waxay googoysay amaba ay mayd wareentay qurayshun qurayshi biqatla almuslimiina muslimiinta dadkii ay ka laayeen ee ka shahiiday tamhiilan googoyn iyo mayd wareen fadiican aada u foolxun waqutila waxaa lagu dilay fii hadihi alghaswa dagaalkaa dhexdiisa xamsatu camu rasuuli sala allahu calayhi wasalam xamso oo ah rasuulka adeerkii calayhi salaatu wasalaam haafalahu waxaa dagay oo dilkaa ka dembeeyey rajulu nin ismuhu magaciisu uu yahay waxshiyun wa baqarat way dilaacisay batnahu calooshiisa imra'atun gabadh ayaa dilaacisay wa akhadat waxaanay la soo baxday kabidahu beerkiisii litaakulaha si ay u cunto falaakathaa dabeeta waa calalisay uma arsalathaa kadibna way tuftay waqad xasina calayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam waqad xasina waa ka murugooday calayhi dilkaa xamse alrasuulu sala allahu calayhi wasalam wa amara waxaanuu amray bidafni jamiici ashuhadaa dhammaan raggii saxaabada ka shahiiday in lagu aaso fii hiyaabihim iyagoo xidhan maryahoodii allatii maryahaas oo qutiluu fiiha lagu dilay walamaa rajaca almuslimuuna muslimiintu markii ay ku laabteen ila almadiinati magaalada madiina sakhira bihim waxaa ku dheeldheelay oo ku jeesjeesay oo ku dhaga hadlay alyahuudu nimankii yuhuudda ahaa waalmunaafiquuna iyo munaafiqiintii wa qaaluu waxaanay ku yidhaahdeen liikhwaanihim walaaladood iyagoo wada hadlaya ila waa walaale eh low kaanuu cindana nimankaa la soo laayay haddii ay agteenna joogi lahaayeen oo dagaalkaa aanay u baxeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen darsigan koob iyo tobnaadi waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya dagaalka uxud iyo dadkii ku dhintay labada daraf iyo labada dacalba muslimiinta waxaa ka shahiiday toddobaatan saxaabi halka gaaladana ay ka dhinteen saddex iyo labaatan nin marka baaxadda dhimashadu isma la ekaysumana dhowa ah. culays badan baana soo food oo soo gaadhay saxaabada dagaalkuna dee waa yowmun biyowm wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maalinba waa qolo maalin boqolaa guushu raacaysa mukhaalafadii saxaabada qaarkood ay sameeyeenna sabab bay u ahayd nimankan gaalada ahi ciilkii iyo cadhadii ay qabeen keliya dilkaasuu kumay gaabsane shuhadadii waxa weye ka shahiiday saxaabada ee ka dhintay baa waxa ay isku dayeen inay mayd wareemaan ama iyagoo dhintayba in haddana meydkoodii aanay ka tegin oo ay googooyeen qaarkood dhagahay ka gooyeen qaar sankay ka gooyeen qaar xubinta tarankay ka jareen waxbaba lamay hadhin waxaanay taasi tilmaamaysaa inay ka tegeen waxa loo yaqaano xaraga dagaalanka oo dagaalku haba dhacee si kastoo ciddaa kaa soo horjeeda aad isu haysa colaad iyo cadaawadi ay idinka dhaxayso haddana waxaa jira waxyaabaha qaarkood oo aan la samaynin iyo dhaqamada qaarkood oo ka reeban dagaalka waxaa ka mid a qof dhintayba in meydkiisii laga daba tago dhibaato loo sii geysto oo la mayd wareemo nimankani markaa falkaa waa ku kaceen ehm, keliya waxay ka tegeen baa la yidhi xandala saxaabigii lo odhan jiray xandalatu ibnu abi caamir isaga meydkiisii may taaban waxaanay uga tegeen aabbihii baa iyaga la socday abu caamir alfaasiq oo isagu marka hore reer madiine ahaa laakiin quraysh u go'ay oo xaggaa maray si uu iyaga u taageero baa markii ay xandalo direen meydkiisii bay taaban oo waxay saahdeen aabbihii ku ixtiraama maadaama uu idinla socdo laakiin raggii kale waxba kamay tegin waxyaabaha marka ay sameeyeen waxaa ka mid ah oo ragga dee ku shahiiday dagaalka waxaa ka mid ah xamsatu binu cabdilmualib rasuulka adeerkii alayhi salaatu wasalaam waxaana dilay oo dagay sheekhu wuxuu cabiray haafalahu macnuhu waxa weeye xamse iyo ninkaa waxshi la yidhaahdo laba nin oo xagga dagaalka iyo taagtikada iyo khibradda isu dhigma ma aha laakiin wuu dagay waa waxshi binu xarbi ninkii la odhan jiray ninkii waxshi lo odhan jiray ninkaasi xamse inuu dilo marka horeba qorshaha way ugu jirtay oo isaga laftiisaa ka sheekaynaya wuxuu leeyahy kuntu ghulaaman lijubayr bni mucim ninkii la odhan jiray jubayr binu mucim baan addoon u ahaa wa qaala lii ina xamzata qatala camii tucayma wuxuu dabeeta igu yidhi buu yidhi waar ninka xamse la yidhaahdo waxshiyow adeerkay oo la odhan jiray tucayma binu cadi ayuu beder ku dilay fa in qatalta xamzata fa anta xurun xamse haddii aada soo disho xor baa tahay marka waxshi waxaa dagaalka soo raaciyey waa inuu xamse dilo dabeetana uu xoroobo maqsadkiisu intaasu ah marka wuxuu leeyahay waxshi isagoo ka sheekaynaya arrintaa waxaan arkay buuhi xamse binu cabdilmualib oo gaaladii gam ka dhigay oo nin waloo ka hor yimaadaba seefta marinaya wuxuu uhi in badan baan dabeetana u gaagaabsaday sidii aan u dili lahaa markii dambe wuxuu leeyay salax weyn baan ugu gabadon ugu dhuntay kadibaad kadib baa dabeetana leebkii aan sitay baan ku sii daayey halkaa xundhurta hoosteeda ayaan kaga dhuftay buuri ilaa waxa weeye ay ka baxday halka ku beeganoo isla cawrada ah markaa xamsa waxa uu ku baxay gacanta ninkaa waxshi la yidhaahdo markii markaa uu dhintay gabadhii lo odhan jiray hinda bintu cutba ayaa waxay iyana ku soo nadartay oo ballan ay ku soo qaaday in xamse waxa weeye haddii ay in uun gacanta ku dhigto meydkiisa oo la dilo ay beerkiisa cuni doonto ciilka iyo cadhada ay u qabto oo ciilkaa waxaa gaadhsiiyey waa dadkii lagaga laayay beder qoladan gaalada oo dee walaalkeed iyo adeerkeed iyo aabbaheedba waxay ku dhinteen beder markaa ciilkaa iyo cadhadaasaa ballantaa ah ay ku qaaday in xamse hadday mar uun gacanta ku dhigto meydkiisa ay beerkiisa cunto markii markaa uu dhintay ayaa calooshiisii bay dilaacisay kadibna beerkiisii bay la soo baxday si ay u cunto markaa markii ay calalisay dee way cuni kari weydo way iska tuftay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu uga murugooday haddaba dilkaa faraha badani marka uu dhacay weli gaaladiina de ay dagaalamayaan doonayaanna xataa rasuulka inay dilaan calayhi salaatu wasalaam weliba ay faafiyeen warkaa odhanaya waanu dillayba ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in yaroo koobanoo dee saxaabadii ka mid baa ku soo ag hadhay oo difaacaysa dhibaatooyinkii la soo gaadhsiiyeyna darsigii horeynu ku aragnay iyo culaysyadii gaadhiya dhaawacii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhay ee haleelay rasuulka waxaa u suurto gashay calayhi salaatu wasalaam ciidamadii koobnaa ee agtiisa ku sugnaa inuu dhinac u saaro oo gaalada ila dhinac walba way ka mareene inuu waddo bannaysto oo inuu dagaal xooga la galo deetana dariiquu banaysto uu jeexo xagga buurta uxud uu u baxo saxaabigii loo odhan jiray kacab binu malik ayaa rasuulka arkay calayhi salaatu wasalaam rasuulkao koofiyad baraad xidhan labadaa indhood uun la garanayo intii kale aan la garanayn baa markiiba uu gartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhawaaqay dabeetana isagoo saxaabadii kale ee warkii ahaa rasuulkii baa la dilay doonaya dee inuu ka farxiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi jooji dhawaaqa aamus kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidanka waxa weeye intii ku ag sugnayd uu dhinac u saaray ah, rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim xamso wuxuu si gaa murugooday saxaabadaba waa ka wada murugooday iyo raggaa ka shahiidaya oo tiraayadooda dee waxa weeye waa laga dareemayey xamse dee qaraabadii rasuulkana u ahaa calayhi salaatu wasalaam oo dee waa adeerkii waa tallabaade dee waxa uu ahaa waxa weeye ama kaalin weyn buu ugu jiray muslimiinta ilaa rasuulku uu ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam inuu yahay sayfullaahi almasluul seeftii ilaahay galka laga saaray macnaha geesinimada iyo halka waxa weeye uu taagnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray shuhadaa uxud halkii ay ku dhinteen in lagu aaso maryihii ay xidhnaayeenna lagu aaso dhiiggii ka burqanayay jidhkooda iyo dhaawacii gaadhay ay u dhinteenna inaan la maydhin ee sidaa ay ku dhinta lagu aaso ay ku dhinteen waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam u lahaa ana shahiidun calaa haaulaa'i yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha kuwa ana markhaatiga u furaya inay shuhado yihiin dhaawaca iyo dhimashada soo gaadhayna ay tahay mid ilaahay daraaddii ku soo gaadhay iyo litakuuna kalimat اllahi hiya اlculya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray marka maadaama dhimashaduna ay badnayd dhaawucuna uu badnaa in meyd walba xabaal gaara loo qodaana ay adkayd waxaa rasuulku uu faray calayhi salaatu wasalaam in laba laba iyo saddex saddex xabaalaha loo kala rogo oo waxa weye hal xabaala labadii qofba lagu wada aaso iyo saddexdiiba iyadoo loo kala horraysiinayo kooda ugu qur'aanka aanka iyo aqoonta badan sida yani ay u kala qur'aan badan yihiin ama qur-aanka ay aqoontiisa ugu kala badnaayeen waxaa kaloo rasuulku saxaabada uu amray oo uu ku yidhi zammiluuhum bidimaa'ihim fa innii qad shahidtu calayhim waxaad ku aastaan ood ku duubtaan iyagoo dhiiggoodii leh ku aas ka maydhina waa si waxa weeye aharka iyo raadkaasi maalinta qiyaamaha ay soo baxaan iyadoo dhiigu uu burqanayo sida rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo dhaawiciina uu cusub yahay si ay u soo baxaan maalinta qiyaamaha haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa isaga ah oo ta rag badanoo dee wacdala muujiyey baa jira oo dagaalkaasi intii uu socday wacdalaha ay dhigeen saxaabada qaarkood ay ku dhiiran kari waayeen waxaa ka mid a ah saxaabigii la odhan jiray abu dujaana seeftii rasuulku qaatay calayhi salaatu wasalaam weliba waxa uu ku qaatay bixaqiha xaqa ay mudan tahay iyo shaqada ay mudan tahay inay qabato si uu ugu qabto saxaabigaasi saxaabi dagaalyahana buu ahaa dagaalka aada ugu fiican waxaana lagu garan jiray marka uu dagaal damacsan yahi waxna aanuu reebaynin mara cas buu madaxa ku xidhan jiray marka markii seeftii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku dhigay zubayr bin binulcawaan baa wuxuu leeyihi anigaa rabay seeftaa inaan qaato laakiin rasuulku wuu diiday calayhi salaatu wasalaamoo isagu u dhiibay markaasaa maradii buu la soo baxay madaxuu dabeeta ku duubtay nimankii ansaartaabaa dabeeta waxay leeyiin iyagoo la yaaban yacni ogna wacdaraha uu dhigi doono baa waxa ay yidhaahdeen akhraja abu dujaanata cisaabat almowt allailaha abu dujaana wuxuu la soo baxay maradii geerida ee uu ku muujinayay hawsha uu gelayo saxaabadii markaa iyagoo daawanaya baa gaalada u dhex qaaday ninkani ilaa uu saf dhan xagga kale uga baxay dumarkii xagga dambe ka bashxaradii ee geeraarayay hinde iyo gruubkeedii buu u tegay markaasuu seefta dul qabtay haddana uu ka daayo waxba muu dilin iska daayo waxa uu akrinayay markaa gabay gabayga uu tirinaya waxaa ka mid ahaa ana aladii caahadanii khaliilii wa naxnu bisafxi lada nakhiili anlaa aquuma adahra fi lkuyuuli idrib sayfa allahi warasuuli wuxuu leeyihi ana aladii caahadanii khaliilii waxaan ahay ninkii rasuulku uu la ballamay markuu seefta u dhiibay ee rasuulku uu yidhi man ya'khudu bixaqihaa seefta ayaa xaqeeda marinaya ballantaana ninkii qaaday baan ahay buu leeyay wa naxnu bisafxi lada nakhil markii buurta hoosteeda aanu joognay waa uxude ballantii aan galay baan ku socdaa buu leeyay ballantaasoo ah anlaa aquuma dahra fi lkuyuuli weligay inaanan safka iyo ciidanka muslimiintaee dagaalamaya safkooda xagga dambe geline xagga hore aan galo oo aan noqdo nin dadka ka horreeya idrib bisayf illaahi waarasuuli ballantaasi waxay ahayd buu le rasuulku inuu igu yidhi seeftaa ilaahay iyo rasuulkiisa abu dujaanow gaalada gam kaga dhigoo ku yaryare marka yacni wuxuu muujiyey wacdara aan saxaabada kale ama in badan oo ka midi aanay muujinin waxaa kaloo dhacdooyinka dhacay ka mid ah saxaabigii loo odhan jiray xandala khasiilu lmalaa'ika waa saxaabigii malaa'igtu ay maydhay xandalatu binu caamir markii saxaabigaasi uu shahiiday ayaa rasuulku waxa uu arkay meydkiisii oo malaa'igtu ay maydhayso markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada waxa uu ku yidhi inna saaxibakum xandala taqsiluhu lmalaa'ika saaxiibkiinnii xandale meydkiisa malaa'ig baa maydhaysa fasaluu saaxibatahu bal gabadhiisii soo waraysta waxa uu sameeyey iyo waxa uu saxaabada kale ee shahiiday kaga tilmaamay ee meydkiisii malaa'igtu ay u maydhayso gabadhii baa loo tegey waa xaaskiisii markaasaa waxay tidhi kharaja wa huwa junubun wuxuu jihaadka u soo baxay isagoo janaabaysanoo markaa aan maydhanba hal halhaleelkii iyo ciidanka inuu raaco buu ku mashquulo sidaasuu ku soo baxay dabeetana dee malaa'igtii baa maydhay marka ghasiilu malaaika waa xandala rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii magaalada madiina uu ku noqday nimankii yuhuudda ahaa iyo munaafiqiinta oo dee iyagu marka horeba ku walaaloobay gaalnimada iyo cadaawadda iyo cunfiga ay muslimiinta u hayaan iyaga maalintaa ciid bay u ahayd iyo maalin fantasiya ay dhigtaan ay ku farxaan culayska iyo dhibaatadaas soo gaadhay muslimiinta hadduu ogsoono oo guushu gadaal iyo kama dambayn muslimiintay raacday oo rasuulku markii ciidanka uu saaray intii la socotay dib baa laysu abaabulo nimanka waa la eryaday ilaa dumarkii wixii ay siteen iyo sahaydoodii iyo alaabahoodii ay ka yaaceen waxay leeyiin saxaabadu hinda bintu cutba oo maryaha faydatay baanu arkayni iyada iyo dee raggii oo aan dhaamin iyaguna daba ordaya markaa guushu muslimiintay raacday akhiiran markii haddaba ay muslimiintii ku noqdeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam madiina uu ku noqday iyo saxaabadii la socotay munaafiqiintii iyo yuhuuddii way ku dheeldheeleen oo waa ku jees jeeseen iyaga oo leh low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu bal may iska jooga hadday nala joogi lahaayeenoo madiine la iska deganaan lahaa haddiiba xataa lasoo weerarana iyada dhexdeedun laga dagaalami lahaa manay dhinteen lamana laayeene maxaa sii waday waa iyagu waa munaafiqiin iyo yahuud waa gaalo oo muslimiinta raggaa ka dhintay dee inay khasaareen bay u haystaan lakiin waa rag shahiiday weeye oo ilaahay daraaddii u dhintay waxaana halkaa laga qaadanayaa mar walba gaalku ama kaa gaalnimadiisu ay caddahay ha noqdo amaba ha noqdo kaa waxa weeye munaafiqa ah ee islaamnimada muujisanaya marnaba gaalada marnaba muslimiinta guushooda ma jecla guusha muslimiintana waa ka naxa daradoodana waa ku farxaya wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa laga dilay oo kaga shahiiday fii uxudin dagaalkii uxud dhexdiisa akharu min sabciina toddobaatan saxaabi in ka badan wa min almushrikiina gaaladiina waxaa ka dhintay xaggooda alaaatun wa saddex iyo labaatan nin waqad mahalat waxa ay googoysay oo ay mayd wareentay qurayshun qurayshi biqatla almuslimiina muslimiinta raggii ama saxaabadii ka shahiiday tamhiilan googoyn fadiican foolxun wa qutila waxaa lagu dilay oo ku dhintay oo ku shahiiday fii hadihi alghaswa dagaalka uxud dhexdiisa xamsatu camu rasuuli sala allahu calayhi wasalam xamso oo ah rasuulka adeerkii haafalahu waxaa dagay rajulu nin ismuhu magiciisu uu yahay waxshiyun wa baqarat baطnahu calooshiisana waxaa jeexday oo dilaacisay imra'atun gabadh waa hinda bintu cutbe eh wa akhadat waxaanay la soo baxday kebidahu beerkiisii lita'kulahaa si ay u cunto falaakathaa dabeete waa calalisay uma arsalathaa kadibna way iska tuftay waqad xasina calayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku xamse geeridiisa iyo dhimashadiisa waa ka murugooday wa amara waxaa rasuulku u amray bidafni jamiici shuhadaa dhammaan raggii shahiiday in lagu aaso fii hiyaabihi maryahoodii allatii taasoo qutiluu fiihaa lagu dilay markii ay xidhnaayeen yacnii ay xidhnaayeen markii la dilay walamaa rajaca almuslimuuna muslimiintu markii ay ku noqdeen ila lmadiinati magaaladii madiina sakhira bihim alyahuudu waalmunaafiquuna munaafiqiintii iyo yuhuuddii baa ku dheeldheelay oo ku jees jeesay wa qaaluu liikhwaanihim markaasaa qolo waliba qolada kale walaaladood munaafiqiinta yuhuuddu waxay isku yidhaahdeenoo qoloba qolada kale ay ku lahaayeen low kaanuu cindana haddii ay nala joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen as'ila kam cadaduu qatla uxudin imisa ayay ahayd tirada raggii ku dhintay ghaswatu uxud maadaa facalat qurayshun biqatla almuslimiina qurayshi maxay ka yeeleen raggii saxaabada ahaa ee ku shahiiday dagaalka man ashharu man qutila fii uxudin dagaalkii uxud raggii ku shahiiday yaa ugu caansana maadaa fucila bacda qatlihi maadaa fucila bihi bacda qatlihi markii la dilay kadib maxay gaaladu ku sameeyeen maadaa facala rasuulu sala allahu calayhi wasalama bishuhadaa rasuulku raggii beder ku shahiiday uxud muxuu ka yeelay maada qaala alyahuudu walmunaafiquuna bacda rujuuci almuslimiina ila almadiina nimankii yuhuudda ahaa iyo munaafiqiintii maxay yidhaahdeen ay ku sheekaysteen markii muslimiintu ay magaalada madiina ku noqdeen addarsu haani cashar darsiga labiyo tobnaad xawaadiu waa dhacdooyin dhacay isla sannadaa waxa weeye aan ghaswatu uxudna ay dhacday waa sanadii saddexaad fi sanati ahaaliati min alhijra sanadii saddexaad ee hijrada dhexdeeda zawaja arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u guuriyey bintahu umma kalhuumin inantiisii ummu kalhuum la odhan jiray baa wuxuu u guuriyey licuhmaana bni cafaana cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu bacda an maatat kadib markii ay ka ay dhimatay ruqayatu oo ah inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaduna cindahu cumaan agtiisa markii ay ku dhimatay de iyadoo xaas u ah walihaadaa sidaa awgeed baa summiya waxaa cumaan binu cafaan lagu magacaabay ama loogu yeedhi jiray oo lagu naanaysi jiray dan nuurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa labada nuurna waxaa laga wadaa labadaa hablood ee rasuulku uu dhalay calayhi salaatu wasalaam ee u kala dembeeyey u dhaxay wa isla sannadaa saddexaad ee hijrada tasawaja calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku uu guursaday xafsata binta cumar bni lkhaaabi radia allaahu canhuma xafsatu bint cumar oo cumar bnu khaaab inantiisii ah wa zaynaba binti khusaymata alhilaaliyata waxaa kaloo rasuulku isla sannadaa uu guursaday zaynab bintu khusayma alhilaaliya wa fiihaa isla sannadaa saddexaad ee hijrada dhexdeeda wulida alxasanu bnu caliyin waxaa dhashay xasan binu cali binu abi aalib oo ay dhashay faatima bintu rasuul radia allahu canha wa fiihaa isla sannadaa saddexaad ee hijrada xurimat waxaa la xarimay alkhamru khamridii taxriiman xarimis qaciyan go-an oo aan ka noqnoqosho lahayn waxaana loo xarimay lidararihaa dhibaatada ay ku keenayso awgeed filcaqli garaadka waljismi iyo jidhka walmaali iyo xoolaha wa kaanat waxay ahayd khamridu hayra muxaramatin mid aan la xarimin fii awali lislaami islaamka bilowgiisa uma dabeetana xurimat waa la xarimay tadriijan siyar siyar baa loo xarimay limaxabati alcarabi laha sidii carabi ay u jeclayd awgeed ama jacaylka ay u qabeen daraaddood daraaddii ayaan hal mar laga xarimine si tadriiji oo siyar siyar ah iyo aayar aayar ayaa la xarimay wa sucuubati tarkiha iyo inay ka tagaan oo ku adkayd maadaama ay aada u jeclaayeen darsigani waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyinkaa sanadii saddexaad dhacay waxaa ka mid a markaa dhacdooyinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam cuhmaan ibnu cafaan baa wuxuu u guuriyey inantiisii ummu kalthoom kadib markii ay dhimatay ruqiya oo dagaalkii beder sayn horeba usoo marnay ama khaswatu beder intii lagu maqnaa waa tii geeriyootay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu waxa weeye u guuriyey inantiisii umu kalthoom waayo soomaali ahaan maxaa la yidhaahdaa marka ninka intay inan gabadhu ka dhimato walaasheed la siiya ama loo guuriyo xigsiisan baa la yidhaha soo ma halkaana asal baynu u marka waayo sidaa awgeed baa waxaa lagu magacaabay ama loogu yeedhi jiray dannuurayn ama dunnuurayn kii labada nuuru saaxiibka ahaa isla sannadaa dhexdeeda waxaa rasuulku uu guursaday laba ka mida oryihiisii waa xafsatu bintu cumar iyo zayna bintu khusayma sannadaa dhexdeeda waxaa kale oo dhashay xasan binu cali ayaa dhashay waxaa kaloo isla sanadan dhacdooyinkii dhacay ka mid ah in khamrida la xarimay taxriiman qaطciyan abadiyan in si dhammaystiran loo xarimay khamrida taxriimkeedu wuxuu soo maray maraaxil kala duwan saddex marxalo afarna waaba lagu sheegaaye ayaa uu soo maray oo markii koobaad ama marka ugu horeysa ishaare iyo tilmaan baa sharcigu bixiyey khamridu inay tahay wax lagu sakhraamo oo maandooriye ah waa ka ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay wa min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana sakaran waa ishaara iyo tilmaan khamridu maandooriye inay tahay caqliga beddelaya waxaa loo soo socdaa marka oo muqadimo iyo hordhac u tahay in warkeeda gadaal laga bayaamin doono marka ishaarada koowaada la bixiye waa ta waxaa kaloo sharcigu tallaabada labaad ee uu qaaday ay noqotay in la sheegay khamridu dhib iyo dheefba inay leedahay wayas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas laakiin dembigoodaa weyn baa layidhi iyana waa tilmaan kale oo loo soo fidhanayo in la xarimi doono bardhow waa loo soo dhawaanaya tajriiji waa siyarsiyar weeye waxaa loo soo socdaa taxriimkeeda qacigaa ah in lagu dhawaaqo marka waxaa idhi manfaco iyo dhee dheefna way leedahay laakiin dembigeedaa badan iyo dhibaatadeeda iyo dararkeeda waa marxaladdii labaad marxaladdii saddexaad waxaa la xarimay khamrida xilliyada salaadaha inuu qofku isagoo sakhraansan salaada u dhawaado baa shareecadeennu ay diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun taasi waxay keentay xilligii la isticmaali lahaa cidhiidhi in la geliyo ila marka idhaha shantii salaadood qofku isagoo sakhraamsan yaan u dhawaanin macnaha waxa weeye khamrigii dee waxay maanka kusii jiraysaa muddo dheer markaa qofku si aanu isagoo sakhraansan salaada u gelin waa inuu ka sii fogaado dee intaanay salaadda uga dhawaan ama xilligeeda aan la gaadhin marka waxaa cidhiidhi la geliyey xilligii intii la isticmaali lahaa iyo wakhtigeedii aayaddaasna sababu nusuul bay lahayd oo cali binu abi aalib wuxuu leeyahy waxaa na casuumay cabdiraxmaan bin cawf waxyaabaha nagu casuumay waxaa kamid ahayd buuhi khamri khamridii markii aanu ka dharagnay ee qalbiga yagii iyo yadiina ay taabatay baa xilligii salaada la gaadhay buuhi annagoo sakhraansan baanu salaaddii markaa tukannay wuxu anigaa imaamu ahaa oo anigaa layguudhna tuki wuxu uhi baan akhriyey dabeetana gebigeeda waan isku walaaqay qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wanaxnu nacbudu maa tacbuduun wuxu uhi halkaasa waxaan qur-aanba ahayn baan akhriyey buuri markaasaa dabeetana aayaddani ay soo degtay laa taqrabu salaata wa antum sukaara marxaladdii ugu dambaysay waa marxaladda si qaci ah oo kama dambaysa loo xarimay waana ta ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun waaya markaa sidaasaa loo xarimay si qaciya laakiin marka hore tadriiji maraaxishaa kala duwan bay soo martay waxaana maraaxishaa kala duwan loo mariyey carab baa aada u jecleed khamrida oo xaggeeda lagama mari jirin marka hal mar in la xarimaa oo dabeeta ay iska ilaaliyaan culays bay ku ahayd sidaa awgeed baa siyar siyar mar wakhtigeedii mar loo sheegay inay dembi leedahay ama dhibaato leedahay mar wakhtigeedii cidhiidhi la geliyey kadibna si toosa looga wada xarimay marka maraaxishaa kala duwan bay soo martay as'ila mataa zawaja rasuulu sala allahu alay wasalam bintahu umma kalhuumin goorbuu rasuulku guuriyey wa biman zawajaha yuu u guuriyey biman tazawaja rasuulu sala allahu alay wasalam fi sanati haalia yaa rasuulku uu guursaday sanadii saddexaad man wulida haadihi sana sannadan yaa dhashay mataa xurimat mataa xurimat alkhamru goormaa khamrida la xarimay hal kaanat muxaramatan qabla alislaam khamridu islaamka ka hor xaaraan miyay ahayd khulaasadaa sanadda saddexaad waad soo akhriyi doontaan insha allahu su-aalaha way ku jirtaa waa la macnayn insha allahu soo akhriya wailaa huna nagtafii salى allahuma calى nabiyina muxamadi wcalى aalihi wasaxbih wslama tasliima kaiira